رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد أبواب الأواني باب ما جاء في آنية الذهب والفضة وباب يهي weelashii yacni waxaa laga soo hadlay nijaasaadkii iyo biyaha maxaa nijaaseeya haddana meeshan wuxuu ka galay weelashii la isticmaalayay ilaan ruuxu markuu tahaaro qaadanayo weyse qaadanayo ama qabaysanayo waa inuu weel ku isticmaalo waa inuu weel ku qaato biyihii axkaamtii weelashuu ka hadlayaa marka oo gudagelaya baabu maa jaa'a wuxuu ku yimid baabu yahay fii aaniyati aldahabi waalfida dahabka iyo fidada weelashooda wixii ku yimid ayuu baabu yahay wixii ku soo arooray oo nusuus ah can xudayfata radia allahu canhu xudayfat bn lyamaan qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay annabiya sala allahu calayhi waaalihi wasalam oo yaquulu leh laa talbasuu ha xidhanina alxariira xariirta ha xidhanina wala dibaaja dibaajkana ha xidhanina dibaajku waa nooc ka mid ah xariirta walaa tashrabuu ha cabbina fii aaniyati dahabi dahabka weelashiisa ha ku cabbina waalfidati iyo fidada weelasheeda walaa ta'kuluu hana cunina fii sixaafihimaa xeedhooyinkoodana ha ku cunina waa jamcu saxiifa waxaa la yidhaahdaa xeedhada yacani waa beddelka hadda suxuunta ay dadku saxanka isticmaalaan geedaha laga samayn jiray marka raashiinkaa lagu cuni jiray walaa ta'kulu ha cunina fii sixaafihimaa dahabka iyo fidada xeedhooyinka ka samaysan iyo saxanada ka samaysan ha ku cunina maxaa yeelay fa innahaa iyadu lahum ayagay u sugnaatay gaalada wey lahum gaaladay u sugnaatay fidunyaa adduunyada dhexeeda walakum idinkayna idinkay idin walakum idinkay idiin sugnaatay fil aakhirati aakhare dhexeedana idinkay idiin sugnaatay adduunka gaaladaa iska leh aakharana idinkaa iska le wa muttafaqun calayhi wa huwa xadiidku libaqiyati اljamaca yani muttafaqun caleyh bimacnaa saddexdii baa soo saaray wey wa huwa xadiidkuna libaqiyati اljamaca jamaacada intooda kale ayuu u sugnaaday jamaacada intoodii kale waa markii saddexdan laga reebo intii kale waaye oo ah ee muxuu ahaay ahlu sunankii xadiidku ahlu sunankuna way wariyeen ilaa xukma alakli cunitaanka xukumkiisa mooyaane oo minhu xadiidka ka mida khaasatan gooni ahaantiisa yacni wuxuu doonayaa inuu ku yidhaahdo qaybta ku saabsan xadiidka walaa ta'kuluu fii sixaafihimaa qaybtaa cunidda ku saabsan oo ha ku cunina ah qaybtaa iyada ah ma aynan la warinin intooda kale waxaase khaas ahaan u leh bukhaari iyo muslim iyo axmed ah. laakiin inta kale xadiiska way ka wada dhexaysaa inta kale wuu ka wada dhexeeyaa laakiin ku cuniddu waxay khaas u tahay yani qolyahan uu sheegay muttafaqun calayhi uu ka cabiray macnaha saasuu ka wada wacan ummi salama xadiidku marka wuxuu faa'idaynayaa xariirta iyo dibaajka iyo taasi waa masale kaleo kitaabu libaasi meelahaasu kaga hadli doonaa oo xariirtu ragga un baan loo ogolayn dumarka way u bannaantahay weelasha dahabka iyo fidada ha ku cabina hana ku cunina cilladaa la sheegayo adduunka gaaladaa iskale gaaladaa macnaha loogu yani wax weeyaan ayaga gaaladaa isticmaasha ee ha isku shabihina aakharana idinkaa iskale way macnaha ayb inaysan bannaanayn marka weelasha dahabka iyo fidada ku cunidooda iyo ku cabidooda ayuu xadiidku faa'iideeyey in wax lagu cabo oo cabitaan loo isticmaala ama cunitaan loo isticmaala ayib intaa uu xadiidku faa'iideeyey jamaahiiru ahli ahlilcilmi baa ku tegey oo ku cunidda iyo ku cabidda weelasha dahabka iyo fidada way reebeen waa diideen cabidda inay xaaraan tahay waa ijmaac ku cabidda waa xaaraam ijmaacan ku cunidduna waa xaaraam cinda aljumhuur oo qolyaa cunidda ogolaanaya laakiin waa laga xoog badan yahay sidaas way macanaha ayb waxay culimmada qaarkood uu hadda u deliishanayaa imaamku ilayn maynaan ka hadlaynin ma lagu cuni karaa mise laguma cabbi karaa kamaynaan hadlaynin laakiin abwaabtani waxay ku saabsanayd weelasha loo isticmaali kala dahaarada waxay uga qiyaas qaadanayaan marka mu'alifka abulbarakaat iyo culimmada la midkaaba iyo fuqaha badani waxay uga qiyaas qaadanayaan maadaama la diiday in lagu cunoo lagu cabbo isticmaalkoo dhanna waa la mid halkaasay marka ka soo gelinayaan weel dahaba iyo weel fidaa waysena kuma qaadan kartid qabaysna kuma qaadan kartid maba isticmaali kartidba isticmaalku noocuu dooni ha ahaada halkaasaa markaa meesha xadiiska hadda laga deliishanayo waa saas yacni waxa weeyaan xadiidku akli iyo shurbi buu ka hadlay ayaguna waxay yidhaahdeen isticmaalkao dhanna waa la mid waa meesha la yidhaahdo addacwa acamu min addaliil saas way macnaha leanna xadiisku wax khaasuu ka hadlo akli iyo shurbi ah ayaguna macno gudo weyn bay ka hadleen oo isticmaal oo dhan ah way kala duwan tahay marka alimaamu nawowi caleyh raxmat ullah ayaa wuxuu isticmaalka oo dhan inuu inuusan bannaanayn buu ijmac kusoo guuriyey laakiin ijmaacaasi waa manquud sax ma aha masalada isticmaalka oo loo isticmaalo siyaabo kale oo aan cunid iyo cabid ahayn weelasha dahabka iyo fidada in siyaabo kale loo isticmaalaayo waa khilaafiye ijmaac ma jiro ijmaac ma jiro bal waxaa ku tegay inuu bannaan yahay siyaabihii kale loo isticmaalayo haddii weyse lagu qaadanayo haddii qabays loo isticmaalayo wixii cunid iyo aan cabid ahayn inay bannaan tahay waxaa ku tegay alimaamu shaafici fi lqadiim iyo daawuudin aahiri waxaana rajaxay alimaamu shawkani maxaa yeeley waxaynu soo marnay xadiidkii umu salama soo garan maysaan xadiidkii umu salama juljul fida ah soomayna lahayn soomaynaa soo marin juljul fida ah oo muxuu ahaayey ay ku riddo timihii nebigu ay ku jiraan soo xadiiskii mayna soo marin a ah, juljul min fida marka waa weel buu ahaa ay u isticmaali jirtay inay timaha nebiga ku kaydsato salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka waa isticmaal aan ahayn ku cunid iyo ku cabid umusalima waa isticmaali jirtay marka ayib wakadalika xadiidu axmed iyo abi daawuud oo nebigu sal lay waslam calaykum bilfida falcabuuha falcabuu biha lacba yacni eh, dahabkii waxaan yani laazima buu yidhi fidada oo ku ciyaara saa doontaan yeela way macnaha sidaas waxaa rajaxay sidoo kale imaamu sancaani caleyh raxmat ullah adiga waxa weeye isticmaalaadka kale qiyaas mooye wax na soo diidaya looma hayo qiyaaskuna qiyaas saxiixa ma ah. in ku iyo ku cabidda looga qiyaas qaato isticmaalaadka kale qiyaas saxiixa maaha qiyaas saxiixa maaha taa haddii laga tago adillo kalaa la helaya la helayaa sida xadiidka umu salama oo kale oo loo isticmaalay waxaan ku cunid iyo ku cabid ahayn ay saxaabadu isticmaali jireen ayb wacan ummi salmata ana nabiya sala allahu calayhi waaalih wasalama qaala wuxuu idhi ina aladii midka yashrabu cabaya fii aaniyati alfidati fidada weelasheeda dhexdeeda wax ku cabbaya haa fidada weelasheeda dhexdooda midka wax ku cabbaya innamaa yujarjiru wuu unshanqadhinayaa wuu kaga quxquxsiinayaa fii batnihi calooshiisa dhexdeeda naara jahannama jahannamo dhexdooduu kaga shanqadhinaya muttafaqun calayh jarjarka waxaa la yidhahdaa luqada carabiga ah marka ruuxu uu wax cabbayo shanqadha ka yeedha cabbitaanka quluc quluc qulucda ka yeedhaysa markay biyuhu dhacayaan oo macnaha ay caloosha ku dhacahayaan shanqadhaasaa jarjar la yidhahda saas way maanaa marka waa uun yacni cabbitaanka shanqadhii ka baxaysa waa marka midka ku cabbaya fidada weelkeedu caloosh isagoo naarta jahannama ku jira ayuu wuxuu cabbayaa shay calooshiisa guba markaasuu kaga shanqadhinaya sidii biyihii uu cabbayey ee weelka fidada uu ku cabbayey markuu calooshiisa ay gelayeen ay u shanqadhayeen oo kale sidaasoo kalea loo cadaabi doonaa waay jazaan wifaaqan waay lianna aljazaa min jinsi ilcamal maadaama shay xaaraama uu isticmaalay sidii oo kalea macnaha la marinaya waay muttafaqun calayhi waay axmed iyo labada sheikh baa soo saaray bukhariyo muslim walimuslim waxaa u sugnaaday ina aladii midka ya'kulu cunaya aw yashrabu cabbaya fii inaa'i aldahabi waalfida saasaa bukhaari lafdiga muslim yaani waxa weeyaan ka hore way soo wada saareen oo ah ina aladii yashrabu halkanse muxuu yidhi lafdiga muslim ina aladii ya'kulu wayashrab muxuu ziyaadiyey ya ya'kul ziyaadada muslim baa wata fii riwaaya ayib ziyaadadaasina waa shaada waa daciifa saas way macnaha ziyaadadaasi fii xadiidi ummi salama ma sugnee waa daciif waa shaad maxaa yeelay min jihati riwaaya khaasatan yacni xadiid ahaan uma sugnaa laakiin min xaysu diraaya iyo dilaala waa sax bimacnaa cunidda iyo cabidda midna lama ogola fidada in loo isticmaalo laakiin ka xadiid ahaan lafdigani ya'kulu ah duruqda inteeda badan kuma imaano wabittaali waa lafdi shaad fii xadiidi ummi salama shaad buu ku yahay waa daciif saas way macanaa laakiin min xayu diraaya iyo fiqi ahaan iyo macno ahaan sax buu yahay saas way macanaa waa in macnaha la kala fahmo wey ayib macno ahaan wuxuu sax ku yahay lianna haddii shareecadu ay diiday in weelka fidada a ah lagu cabbo ku cunidduna way kasii xag jirtaa soo ma ku cuniduna waa kasii xag jirtaa waa min baabin wlaa qiyaas fii macna alaslam qiyaas alawlaa waxa loo yaqaano waay kadalika haddii nusuustu sheegtay fido diiday dahabkuna waa kasii xag jiraa min hadihi alxayfiya diraaye ahaan iyo fiqih ahaan kelimadu waa sax ama min xayu riwaaya iyo xadiid ahaan fii xadiidi ummi salama dikru اlakli waa shaad waa dacfi daciif wey macnaha ilanshaadku waa nooc min anwaaci daciif wey macnaha ayib laakiin lafdi kale yacni waxa weye ayaa sidaa caddeeyo lafdiga macnaha raajixa marka kuma jiro akligu kuma jiro macnaha ina aladii yaakulu aw yashrabu fii inaa'i aldahabi walfida inamaa yujarjir xadiidka dhammaytirkiisu qaybta hore macnaha yuu ku jira wacan caaishata radi allahu canha can الnabiy sal lla lay qaala wuxuu yidhi nebigu fi ladii midka yashrabu cabbaya fii inaa'i fidatin fido weelkeed midka ku cabbaya nebigu wuxu uhi sal lay slam kaannamaa waaba isagoo yujarjiru ku shanqadhinaya fii batnihi calooshiisa dhexda naaran naar kaga shanqadhinaya inuu naar ku cabbayo ayaad moodaa oo uu la mid yahay muxuu ahaayey kaasoo kale uu shabahawa rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wabnu maajah baa wariyey waa xadiis saxiixa wa xadiidku min xadiidi caaisha waa saxiix wa xadiidka umu salama iyo kaa caaisha iyo kii ka horreeyeyba oo xadiidu xudayfa waxay wada faa'iidaynayaan isticmaalka loo isticmaalayo weelasha dahabka iyo fidada cunitaanka iyo cabitaanka intaa kamayna gudbin wax intaa ka siyaasan mayna sheegin isticmaalku waa macno ka guda weyn waana ka laga doodayo wa amaa cunidda iyo cabidda waa intay axaadiistu ku ku eg tahay wa intaas hadal badani kama joogo sida xoogga badani ma bannaana raggana uma bannaana dumarkana uma bannaana dahabkii fidadana waa la yaqaanaayo dee waa silfarka iyo dahabka ama muxuu ahaayey labadan macdanta qaaliga lacaguhu ka samaysnaayeen wa can ilbaraa' ibni caazibin qaala wuxuu uhi nahaana wuu naga reebay rasuulu llahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam can ishurbi cabitaan buu naga reebay fi lfidati fidada dhexdeeda wax lagu cabo fainahu man shariba ruuxii caba fiiha dhexdeeda fidada dhexeeda ku caba fi dunya adduunyada dhexdeeda lam yashrab ma cabayo fiihaa fidada dhexeeda filaakhirati aakhare dhexeeda ku cabbi maayo mukhtasarun waa xadiid la soo gaabiyey min muslimin muslim xaggiisa laga soo gaabiyey yacni wuxuu ka wadaa xadiidkan muslim baa soo yaa wariyey isaga oo lafdigiisu intan ka dheer yahay saas way maana muslim buu ku yaallaa laakiin maqsuudka unbuu sheekhu ka soo qaatay maqsuudku ka soo qaatay muhimmaddu marka maqsuudku uu sheekhu leeyahay oo axaadiistan uu meesha u keenay waataan soo sheegnayoo weelasha dahabka ma lagu weysaysan karaa cinda aljumhuur jawaabtu waa maya say culimmadu badan yihiin fidaduna waa la mid laakiin daliilka haddii la fiiriyo wax manciyo lama hayo wax manciyo lama hayo hadday noqoto axaadiistanaa diidday in lagu cunoo lagu cabbana dee ku cunidda iyo ku cabiddiiyo isticmaalka kale labay kala yihiin soo ma labay kala ha ku cunina ha ku cabbina ha isticmaalina way ka guda weynta saas daraaddeed isticmaalkaa kale doodiisu way xoog badan tahay waxna soo diidayana lama hayo bal xadiidkii ummi salaman soo sheegnay ayaa wuxuu rajaxayaa inay isticmaali jireen weelasha noocaasa laakiin ay u isticmaali jireen saxaabadu waxaan ku cunid iyo ku cabbid ahayn ayib macnahaana waa kaan soo sheegnay culimmada qabtay ee rajaxda su-aasha culimmadu ay isweydiinayaan waxa waaye maxaa loo diiday weelasha fidada iyo dahabka maxaa laynoogu diiday culimada qaarkood waxay leeyihiin leanna waxaa ku jirta tashabuh biahli ljanna dadka ahlu jannaha la ysku shabahayaa xadiis daciifaa kusoo arooray mana sugna culimada qaarkood waxay leeyihiin cillada loo diiday ee xikmadda ku jirta waxa weeye dahabka iyo fidada isticmaalkooda waxaa ku jira khuyalaa wa kasri quluubi alfuqaraa nooc kibir ah iyo isla weynan ah iyo dadkii aan heli karin alaabta weelasha noocaasoo qalbigooda la jebinayo haddii tujaarti iyo wixii waxaystay loo ogolaado hadda kii miskiinkaana uusan heli karaynin soo qalbi jabi maayo kaa qalbigiisaa la ilaalinayaa qaar baa yidhi warkaasina isaguna sax ma aha leanna waxaa lagu yani waxa wey waxaa lagu bushiyey mujawharaad waxaa jira iyo macaadin dahabka iyo fidada ka qaalisa kuwaasaa weelashooda la diidi lahaa qole waxay leeyihiin waxaa ku jira cilladu waa altashabuh bilacaajim cajamta iyo dadkan gaaladan islaamka ahayn inaan laysku shabihin ayaduna waa dacfi baa ku jira ibnulqayim caleyh raxmat ullah wuxuu ku sheegay wuxuu isagu sheegay inay culimmada qaarkood qabaan cilladu waxa weeye lacagta ilaalinteeda leanna lacagtii la isticmaali jiray baa waxay ka samaysnayn dahabka iyo fidada haddii la ogolaado dahabkii iyo fidadii in marka weelo laga samaysto maadadii lacagta laga samaynayey baa yaraanaysa marka xifaadan lacagaha si loo ilaaliyo iyo maadada lacaguhu ka samaysan tahay ayaa loo diiday iyadana wuu daciifiyey meel kaluu markaa isagu mariyey macnaha adiga waxa weeye wax cillo ah oo rasmi ahaan nas ku soo aroortay oon ka ahayn adduunka gaaladaa leh aakharana idinkaa leh waxaan intaa ka ahaynoo cillo ah oo xadiisku caddeeyo oo mansuusa ah ma jirto amaa cilladii mustanbadada ahayd waa mukhtalaf fiiha waa laysku khilaafay wabittaali baa waxaan leenahay maadaama cillo mansuusaaan ayna jirin cillo mustanbadaa oo laysla ogol yahayna ayna jirin qiyaasu listicmaal cala alakli waashurbi ma asaxayo laanna qiyaas goormuu asaxaa qiyaasku wuxuu asaxaa in marka hore cillo la helo soo ma in cilladii jaamicada ahaydee asalkiiyo faraca laysku ilxaaqin lahaa in la helo waay cilladiiba hadday mukhtalaf tahay ilxaaqaasi marka sax maaha taas way middaan marka leenahay waxaa raajixa isticmaalka kale wax diidaya inuusan jirin ayib an baabun ah, baabunahyi reebidii buu baab u yahay layska reebo can itadbiibi kabid dihimaa labadooda lagu kabo dahabkii fidada in lagu kabo weelka lagu kabo arrintaas reebid layska reebay baab u yahay ilaa biyasiiri alfidati ilaa fidada inteeda yar mooye weel baa qarkiisu jabay ama meel buu ka jabay markii la kabo oo la karo oo qadar fida ah ama dahaba ama shay kale inta la soo gooyo meeshii lagu awdoo lagu kabo ayaa tadbiibka la yidhahdaa tadbiibka la yidhahdaa maanaa saas weyaan ilbaasu alkhashab alxadiida la yidhahda weelka oo geedka ka samaysan in eh, muxuu ahaay loo labiso bir loo labisaa la yidhahda meeshuu ka jabay in lagu kabo ama isagoo dhanba bir korka laga mariyo taasaa la yidhahda tadbiibka la yidhahda mesonson wuxuu ka wadaa meeshuu weelku ka jabay weel meel ka jabay oo ama yani bir caadi ah ama ama muxuu ahay geed ka samaysanoo geed laga qoray ayaa meeshuu ka jabay baa waxaa lagu hagaajinayaa dahab ama fida lagu kabayaa weelka noocaas ma la isticmaali karaa weelka noocaas wax ma lagu cabbi karaa mase lagu cuni karaa ayib oo ma xugubkii dahabkii weelka dahabkiiyo fidada xugumkooduu qaadanayaa mise waa ka gedisan yahay maadaama uu kabma wato oo qayb dahab iyo fidaa ku samaysan yahay baabunahyi reebidii buu baab yahay can itadbiibi yacni waxa weeyaan kabiddii layska reebo bihimaa labadooda lagu kabo weelkii ilaa biyasiiri alfidati fidada teeda yar mooye oo waxa yarkee fidadu ku kabanay haddayna badnayn taasi waa la ogolaan way macnaha can ibni cumara radia allahu tacala canhuma ana nabiya sala allahu alayhi waalihi wasalama qaala wuxuu idhi man shariba ruuxii caba fii inaa'i dahabin dahab weelkii aw fidatin ama fidlo weelkeed aw amase inaa'in weel ku caba weelkaasoo fiihi dhexdiisa shay-un shay uu ku sugan yahay oo min daalika kaa ka mid ah weel dahaba ama fida ruuxii ku caba ama weel ku caba shay dahabka ka mida ah ama fidada ka mida ah uu ku jiro qaybta labaad xadiiskiisaas aw amase inaa'in fii inaa'in weel dhexdii ku caba weelkaasoo fiihi dhexdiisa shay-un uu shay yahay min daalika oo dahabkiiyo fidada ka mid a ah. fa innamaa yujarjiru wuxuu uun jarjarayaa ama kaga shanqadhinayaa fii batnihi calooshiisa dhexdeeda naara jahannama jahannamo naarteeda rawahu daaraqutniyub ayaa wariyey daaraqutni baa soo saaray fi sunan markuu soo saarayna wuxuu yidhi isnaaduhu xasan isnaaduhu xasan ayib xadiidku waa sugan yahay laakiin jumlada ah aw inaa'in fiihi shayun min dalika jumladaa hoosta ka xariiqa jumladaas oo xadiiska ku jirta waa ziyaado daciifa oon sugnayn waay ziyaada shaadda waay aw inaa'in fiihi shayun min dalika waana qaybta xadiidka uu ka deliishanayo sheekhu halkaa way meeshuu ka deliishanaya waana daciif ma sugna saas daraaddeed baa alimaamu dahabi fi lmiisaan miisaan uctidaal kitaabkiisa markuu xadiiskan keenay wuxuu yidhi hada xadiiun munkar ziyaadadaa markay ku jirto xadiidkani waa xadii munkar waay oo daciif buu ka wada raay wuxuu ku daray wazakariya laysa bilmashhuur ruwaadda xadiiska nin ka midoo zakariya la yidhaahdo nin la yaqaanaba maha buhi nin caana maaha buhi ibnu xajar baa kadalika fii atxi fii fatxi ilbaari wuxuu yidhi xadiiun macluul bijahaalati xaali ibraahim ibni muiici wa waladihi ah xadiidkani waa xadiid cilladaysan buu yidhi wuxuu ku cilladaysan yahay ibraahim ibnutic nin la yidhahdo sanadka ku jira xaalkiisa lama yaqaano wiilkiisana xaalkiisa lama yaqaano waa zakariya wiilku sheegay ayib saas daraaddeed xadiidku waa daciif goormuu daciif yahay markuu wato ziyaadadan ah aw inaa'in fiihi shayun min dalika waana qaybta xadiidka hadda loo keensaday lagaba deliishanaya macnaha sax intiisa kaloo ku saabsan weel fida ah ama dahab ah ku cabiddiisu taa waan soo marnay soo ma taasi hadal ma leh laakiin weel qayb iyaga ka midii uu ku jiro oo jumladani loo deliishanayaay taasi ma sugna xadiidka qaybtaasi loo deliishanayo ma ay sugnaa bal imaam albayhaqi caleyh raxmatullahi wuxuu yidhi sida sawaabkaa waxa weeye xadiid ibnu cumar oo mawquuf ku ah oo odhanaya kaana yashrabu fii qadaxin fiihi dabbatu fidda ibnu cumar laftiisa xadiid mawquuf ku ah oo weel qayb kabma ah qayb fida'a ah lagu kabay ayuu ibnu cumar ku cabbi jiray xadiidku isagoo mawquuf oo ibnu cumar weel noocaasa ah inuu ku cabbi jiray ah ayaa saxiixoo sugan amaa xadiid marfuuca ahoo lafdigan hadda meesha yaalla ah isagu ma sugna waa daciif wey macanaha ayib marka kaasi wax daliila inooma yaallo wax daliil ah kuma sugna markiisa meesha kaga bax marka ama alimaamu daara qutni qowlkiisa uu yidhi isnaaduhu xasan laysa bixasan hadalkaasi hadal saxa maaha xadiidku sanadkiisu waa daciif dacfi baa ku jira leanna rag majhuulah ku jira sanadka ayib waan anasin waxa can anasin waxaa laga warin ana qadaxa الnabiyi nebiga weelkiisii sala اllahu alayhi waalihi wasalam inkasara wuu jabay faاtakhada wuxuu samaystay makaana الshacbi dilaaca booskiisii dilaaca meeshiisii ayuu wuxuu samaystay salsalatan ayuu samaystay salsalatan yacni e, qayb xidhiidhisa oo min fidatin fida ah salsala waxaa la yidhaahdaa iisaalu shayi bishay waa marka siinka la hoos dhigo la yidhaahdo waxaan dhihi lahaa siinka la kordhigoo la yidhaahdo salsala a waa xidhiidhin laba shay oo dhexdooda ay bannaan tahay la xidhiidhiyaa salsalada la yidhahdo saas maanaa salsala marka wuxuu yeelay waaye yacni waxa weeyaan muxuu ahaayey marka la yidhaahdo silsila oo siinka la hoos dhigana waxaa loo yaqaanaa baa la yidhaahdaa muxuu ahay daa'irun min xadiidin wanaxwihi shay wareegsan oo bir iyo wixii la mid a ah, waa silsiladda aan dhaqaano markii siinka lahoos dhigo la yidhaahdo silsila amaa salsala haddii la yidhaahdo waa shayga xidhiidhiya laba shay oo dhexdoodu bannaan tahay ayaa salsala la yidhahda ayib marka nebiga weelkiisii ayaa jabay fatakhada wuxuu samaystay makaana shacbi yacni jabidda iyo dilaaca booskeedii meeshii dilaaca wuxuu samaystay salsalatan shay xidhiidhiya oo min fidatin fida ah gabal xidhiidhiya oo isku xidha oo kabma oo fidaa buu samaystay rawahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey ayib bukhaari xadiiska markuu wariyey wuxuu siyaadiyey inuu anas yidhi waxaa dhi jira caasim oo anas ka warinaya xadiidka inuu yidhi ra'aytu alqadaxa wa sharibtu minhu weelkaas aniga oo caasima waa taabicigii waan arkay waanan ka cabbay buuhi ayib waxaa la isku khilaafsan yahay oo xadiidka riwaayaadkiisu waxoogaa fahamka iyo dilaaladoodu isku khilaafsan tahay weelkan dilaacay ama jabay ee fidada lagu kabay ma nebigaa ku kabay mise anas baa ku kabay cidda kabmada samaysay ma nebigu ahaa mise anas buu ahaa riwaayaadku waa isku khilaafayaan waxoogaa fahamka qaarna waxay yaraha tusinayaan inuu anas kabmada lahaa qaarna waxay tusinayaan inuu nebigu lahaa salawaatu rabbi waslamu calayh taa dambe ayayna rajaxayaan culimmada in badanoo ka mid ah sida muusa ibnu haaruun alimaam ibnu salaax sheikhulislaam ibnu taymiya ibnu xajar iyo sheekh albani iyo hayrkoodba waxay rajaxayaan kabmada ciddii samaysay nebigu ahaa salawatu rabbi waslamu aleyh ee anas ma ahayn saasay rajaxaya ayb wliaxmeda axmed waxaa u sugnaaday can caasim اlأxwal qaala inuu yidhi caasim اlأxwal anas buu ka warinaya qaala wuxuu uhi ra'aytu waxaan arkay cinda anasa anas agtiisa waxaan ku arkay qadaxa الnabiyi nebiga weelkiisii salى اllahu عalayhi waalihi wasalam walxaal fiihi dhexdiisa ay ku sugan tahay dabbatu fida ah walxaal fiihi weelkaa dhexdiisa ay ku sugan tahay dabbatu fida fido kabmadeed gabal fida ah oo lagu kabay way macnaha dabbada waxaa la yidhahdaa xadiidatun cariidatun yudabbabu biha albaabu waalkhashab baa ah, la waa bir ballaadhan oo lagu kabo albaabku markuu dilaaco iyo sidoo kaleeto eh, muxuu ahay khashabka weelasha iyo waxyaalaha ka samaysan geedaha laga qoro iyaguna markay dilaacaan birta lagu dhajiyo lagu kabo ayaa la yidhahdaa dabba la yidhahda dabba dabbadani ma aha tii duwaybada ahayd maxaa yani ahayde la cuni jiray maaha dabbatu fida waa gabal fidada ka midaho yani lagu kabay weelka ayib axaadiistaasi waxaa waxay yani wax weeye loo deliishanaya in weelka hadduusan asalkiisu fidda ahayn hadduusan asalkiisu fida ahayn badankiina uusan fida ahayn laakiin meeshuu ka jabay fidda yar lagaga kabay fidda aan badnayn oo ka kabma abuurtaa cabbitaan iyo cunitaan ma loo isticmaali karaa sheekh wuxuu inaya tarjamada ilaa biyasiiri lfida soo inama dhih a waa loo isticmaali karaa axaadiistanaana ku tusaysa Ah, waa loo isticmaali karaa axaadiistanaana kutusaysa macnaha ayib sidaana waxaa ku tegey oo qaba inay bannaan tahay jumhuuru ahlilcilmi xanafiyada shaaficiyada xanaabilada ayagoo isku khilaafan shuruudda iyo qadarka bannaan haddana min xayu ljumla way isla ogol yihiin raggaasi macnaha sidaasaana sawaab ah lihaadihi ah, alaxaadiis iyo daliil maanica ma jiro haddii la yidhahdo axaadiistii diidaysay iyo tan lswa laysku waafajinna waxaan leenahay axaadiistii diidaysa waxay ka hadlaysaa waa caam soo ma axaadiistanna waxay ka hadlaysaa xaalad khaasaho markay fidadu ay wax yaroo kabma'a tahay marka iskama hor imaanayaan ayib waxaan haynaa marka fidada dahabkana ila sheekhu wuxuu yidhi baabu nahyi can itadbiibi bihimaa dahabkiiyo fidadii buu ka dhigay fido unbuuna hadda keenay soo saas ma xagee buu ka deliishanayaa fi dahabku xagee u deliishanaya dahabka wuxuu u deliishanayaa xadiiska hore leanna maxaa ku yimid aw inaa'in fiihi shayun he min dalika dalika xagey u noqonaysaa ya dahabki iyo fidaday u noqonaysa xadiiskanuu marka u deliishanayaa fidadu say u bannaantahay kabmadeedu weelka ay ku jirteen lagu kabay ayaa dahabkuna u bannaan yahay xadiiskan u deliishanaya laakiin waxaynu nidhi jumladaasi ya jumladaasi waa waa daciif jumladaasi hadday daciif noqoto deliil looma hayo weelka wata kabmada dahabka ah in la isticmaali karo cunid iyo cabbitaan loo isticmaali karo deliil looma hayo waxa ugu dhow ee la dhihi kara waxa weeye ha looga qiyaas qaato fidada ha looga qiyaas qaato waana qiyaas maca alfaariq waay leanna waxa weeyaan fidadu way ka fududdahay dahabka sax haddaan dahabka ruqso u heli lahayn baan dhihi lahayn fidaduna waa la mid mibaab qiyaasi alawlaa leanna haddii kii adkaaba aan ruqso u hellay kan fududna waa la haleshiin lahay soo ma laakiin kii fududaa baa ruqso loo helay ka culus miyaa la haleshiin karaa maya saas way macanaha saas daraaddeed yani eh, yani salsalada ama dabbada oo oo dahabka ah ayadu waxay u baahan tahay in daliil loo helo ayib baabu ruksati ruksadii buu baab u yahay fii aaniyati sufri naxaasta weelasheeda laysu ruqseeyo oo laysu ogolaaday iyo wanaxwiha sufriga wixii la mida weelasha sufriga sufrigu waa nawcun min annaxaas waa nooc nuxaasta ka mida ayib marka weelashooda in laysu ruqseeyo oy bannaantoo la isticmaali karo lagu weyse qaadan kara taasuu baabu yahay can cabdillahi bni zaydin qaala wuxuu idhi ataanaa waxaa noo yimid annabiyu nebiga sal alla alay waslam nebigaa noo yimid salawaatu rabbi wasalaamu calayh fa akhrajnaa waan soo saarnay buu lahu isaga maa'an biyaan usoo saarnay oo fii tawrin weel dhexdii ku jira weelkaasoo min sufrin naxaas ka samaysan fatawada'a markaasuu ku weysaystay nebigu sal alay slam rawahu albukhaariy baa wariye waa abu daawuuda wabnmaaja yacni tawrku dashtiga ama dashtigu yuu la mid yahay ama nooc ka mida yahay ama wuu shabahaa labadoodubuna waa weelasha laga samayn jiray naxaasta nooc ka mid oo sufriga la yidhahdo macnaha inay bannaantao lagu weyse qaadan karoo la isticmaali karay kutusaysaa oo xadiidku cadi wa can zaynaba binti jaxshin ana rasuula allahi sala allahu alayhi waana rasuula allahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam kaana wuxuu ahaa yatawada'u mid weysays fii mikhdabin buu ku weysaysan jiray oo min sufrin sufri ka samaysan ayib mikhdabku waxa weeyaan alinaa aladii yuqsalu fiihi hiyaab min ayi jinsin kaan waa weelka dharka lagu dhaqo soo ma annaga haddaan idhaahno beshinka aan dhahno soo beshin maayn ya ama baaf meelaha qaarkood baaf baa laga dhihi jiray soomaalida lakiin hadda meelahaan luqadan aan iska isticmaalla baan marayno beshin iyo wax saasa soo ma kaasaa wey manaa fii mikhdabin oo min sufrin naxaasa rawahu waxaa wariyay axmed o baa wariyay ayib weel oo dhan in mikhdab la yidhahdana waa dhici karta kan dharka lagu dhaqa keliya meehe weel oo dhan in mikhdab la yidhaahdana way iska suuroobi kartaa weelku ha weynaada ama ha yaraadee ayadana waa wax dhici kara mas'aladan uu imaamku baabaystay oo weelasha naxaasta ah in la isticmaali karo lagu weyse qaadan kara ah mas'aladaasi ruksadeedu iyo bannaanideeda waxaa qaba culimmada jamaahiirtooda dhibna male xadiiskaana waa ku sugantay sufyaan athawri cabdullahi bn mubaarak imaamu shaafici abi cubayd abu thawr iyo keyrkoodba ayaa qaba bal wuxuu leeyahay alimaam ibn mundir caleyh raxmat ullah culimmadii aan soo gaadhay wax khilaafsanba ma arag buuri saas maana marka masaladaasi xataa haddii la khilaafo khilaafkaasi muctabar maaha waxayl nas buu khilaafaya xadiid cad ayuu ka hor imaanaya baabu istixbaabi takhmiiri alawaani wuxuu baab u yahay weelasha yacni e, daboolidooda sunnaysigeeda inay sunno tahay takhmiirku min khamara baa laga keenay takhmiiran idaa qataytahu taqtiyatan saas way macanaa weelka markaad afkiisa dado oo daboosho ayaa la yidhahdaa khamara alinaa marka weelasha in afkooda wax la saaro taasi inay mustaxab tahay oo shareecadu jeceshahay taasuu baab u yahay can jaabir bni cabdillaah hadda baabkii dahaarada ee waxoogaa wuu ka yara baxay marka tabwiibkan la fiiriyo maadaama uu laakiin weelasha ka hadlahay ayaa waxoogaa waxaa la qumanaatay inuu axkaamta weelasha wax ka midana raaciyo laakiin weel afka laga saarahayo iyo weysaysi iyo ku dahaaro qaadasho iyo waxoogaa يعني waxa weya waa kala fogyihin وعن جابر بن عبد الله في حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في حديث xadiid dhexdii oo lahu isaga u sugnaaday wuxuu ku warinayaa ana nebiya nebigu sala allahu calayhi waaalihi wasalama qaala inuu yidhi awki ningax siqaa'aka sibraarkaaga ningax a ah, awki siqaa'aka sibraarka waa weel harag ah ree magaalka ma yaqaanaan dhallinyarada magaalada ku kortee laakiin waa weel harag ah oo baadiyaha neefka haraggiisa inta la tulo laysku hagaajiyo ayaa si weel ahaana loo isticmaalaya marka af dhuban buu leeyahay afkaasaa biyaha iyo caanaha lagu shubanayaa waa lala safrayaa ama guryuhuba lagu isticmaalaya marka sibraarka kaasaa la yidhaahdaa marka marka muxuu ahay la doonayo in uusan shayga ku jiraay ama aan cayaanaadku gelin ama aan uusan daadanin afkaa xadhig lagaga xidhaa afka ayaa xadhig lagaga xidhaa kaasaa marka waxaa la yidhaahdaa yani ningax nin gaxuu ah soomaali ahaan waa xadhigga afka lagaga xidhayo siqaaguna waa sibraarkaas waay waa weelka haragga ah wadkur xus buu yidhi awkis ningax sibraar yaani e, siqaa'aka sibraarkaaga ningaxo afka ka xidh wadkur xus isma allahi ilaahay magaciisana xus markaad ningaxaysood afka ka xidhayso wakhammir dabool inaa'aka weelkaagana dabool wadkur xus markaad daboolayso isma allahi ilaahay magaciisa xus oo ku dulxus waay walow an tacrida haba ahaate walow an tacrida inaad ku gudubtaba ha ahaato calayhi korkiisa cuudan laan ama qori haddaad wax kala weyda xataa afkiisa waxaad ku gudubtaa ood saartaa laan ama qori wuxuun qori ahoo afka ka saar yuusan daboolbin macnaha muttafaqun calayhi saddexdii baa soo saaray ayib abu daawuud isaga lafdigiisu wuxuu ahaa faina ashayطaana laa yaftaxu halaqan walaa yaxullu wikaa'an walaa yakshifu inaa'an weelkaaga yacni sibraarkaaga afka ka xidh markaad ka xidhaysana bismi illaahi dheh weelkaaga dabool markaad daboolaysana bismi illaahi dheh waxaad ku daboosho haddaad weydana walow laan qoryaba ha noqotee wuxuun korka ka saaro ku gudub afkiisa saa ugu gudub ku babac ayb abu daawuud isaga lafdigiisu wuxuu ku daray cillo oo wuxuu ku cilleeyey shaydaanku meel xidhan iyo irid xidhan ma furo weel afka ka xidhanna afkiisa ma furo ningaxna ma furo weel ah, daboolanna daboolka kama qaado khaasatan haddaad bismi gurigaaga markaad xidhayso bismi illaahi haddaad ku xidho hadduu iridkiisu bannaan yahay unbay shayaadiintu iska soo geliya laakiin haddaad bismillaahi ku xidho irid xidhan ma furo dariishad xidhanna ma furo saas way maanaa khaasatan haddii bismillaahi lagu xidho ma soo mari karo wakadalika weelka haddaad dabooshood bismillaahi ku daboosho weel daboolan af furka kama qaado weel afka ka xidhanna xadhigga kama furo iyo liilanka ma furi karaba bismillahi kuma furi karo bismillahi mar haddii lagu furo cillada xadiiskaasi inoo faa'ideeyey abu daawud waa xadiis saxiixa waa wuxuu faa'iidaynayaa siday culimmadu leeyihiin yacni cilladu waxa weeyaan weelasha iyo guryaha iyo waxaa laga ilaalinaya shayaadiinta daboolidda iyo xidhidda iyo bisinka la darayo shayaadiinta horta waa laga ilaalin xadiidkan dambana cillo kalu inoo sheegay waxaa kaloo xadiiska aan ka faaidaysanay xataa weelka waxaad afka ka saarta haddaad weydo wax xataa muxuu ahaaye aan wada gaadhaynin oo xataa qori oo kaleeto iyo in lagu babco afka laga saaro intuu ka gaadhi karo walimuslim waxaa u sugnaaday ana rasuula allahi sala allahu alayhi waaalihi wasalama qaala inuu yidhi haduu daboola alinaaa weelka wa awkuu afxidha oo ningaxa assiqaa'a sibraarka maxaa yeele fa inna fi sanati sanadka dhexdiisa waxaa ahaatay leylatan habeen oo yanzilu uu soo degayo fiiha dhexeeda wabaa'un cudur iyo balaayaa soo degta wabaaga inta badan daacuunka iyo cudurrada halistaa baa la yidhaha ayib wabaagaasoo laa yamuru aan maraynin biinaa'in weel ma marayo weelkaasoo laysa uusan ahanin calayhi korkiisa khitaa'un dabool ow amase siqaa'un ma marayo aw laa yamuru bisiqaa'in waa ama sibraar ma marayo sibraarkaasoo laysa uusan ahanin calayhi korkiisa wikaa'un afxidh ama muxuu ahaaye ningax ilaa haddii uu maro ilaa hadduu maro weel aan daboolayn ama sibraar aanan ningaxnayn ilaa hadduu maro nasala wuu degayaa fiihi dhexdiisa waxaa degaya min daalika alwabaa'i ha aafadaas iyo cudurka xaggiisa wax ka mida ayaa weelka ku degaya oo sibraarka gelaya wa saas maana ayib xadiidkani wuxuu inoo sheegay cillo kale xadiidkii horeen abu daawuud ka sheegnay wuxuu sheegay weelasha waxa afka looga xidhayaa shaydaankaa laga celinaya soo ma ayib xadiidkan wuxuu inoogu daray cillo kaluu sheegayo sannad kasta habeen ka mid ah aafo iyo wabaa iyo cudurro halis ah ayaa socda habeen habeenada ka mid oo sanad habeen sanad ka mid habeen sanad kasta habeen ka mid a ah. cudurradaa iyo aafadaa socotaay weelku hadduu ka daboolan yahay oo sibraarku af xidhan yahay oo bismi lagu xidhay aafadani way dhaafiyo geli mayso hadduuse af bannaan yahay way way geli kadibna intaad soo kacdaad ku cabiyood ku cuni kadibna aafadii baa caloosha kuu fadhiisa kansar baa igu dhacay baad dhihi doonta soo ma sheekh balaayaa iga soo kuday waa la soo booday dee weelkii maxaad isaga dabooli weyday a marka waxa weeye cilladaasuu xadiidkanna sheegayaa waa cillo un waxyiga lagu ogaan karo waa cillo un waxyiga ogaan karee dhakhaatiirtu ma sheegi karaan dhakhaatiir maxay ka sheegi karaan ilaahay aafaadkan uu adduunka wadae isbedelahaya imaanahaya ee kacahaya ma dhakhtar baa sheegi kara dhakhtarku cudur baa dhacay sababtaasaana keentay buu dhihi karaa bakteriyaa keentay waxaana keenay buu dhihi karaa laakiin aafaadkaa samaawiga ee socda waxba kama garan karo maqaadiir rabbi way tabaaraka wa tacala mana beenin karaba ayib culimmada qaar ka mida waxay isku dayeen habeenkaa isaga inay wax ka sheegaan oo cayimaan oo yidhaahdaan waa habeen hebel laakiin waxa weeye hawl la geli kara maaha habeenkaasi in la xadido daliil looma hayo rag baase isku dayey ilaan raggu waxayna isku dayaynin ma lehe rag wax walba waa isku dayhayaan laakiin wax daliila looma hayo habeenkaa tacyiinkiisa saas way macnaha axaadiistaasi waxay inoo faa'idaynaysaa in weelasha la af oo la daboolo inay sunno tahay cilladeeda iyo xikmadda ku jirtana axaadiistu way inoo sheegtay baabu aaniyati alkufaari gaalada weelasheedii buu baab yahay weelasha gaalada ma la isticmaali karaa ma daahirba ma nijaasa taasuu ka hadlay gaaladaasi ama ahlulkitaab ha ahaadeen yahuud iyo nasaare ha ahaadeen ama majuus iyo dabcaabud ha noqdeen ama kuwan kadaate aan diinba lahayn ha noqdeen can jaabir bni cabdillaahi qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahay naqzu kuwa duulaan ahayn maca rasuulillaahi baan la duuli jirnay sala allahu calayhi waaalihi wasalam nebiga la jirankiisa aan la duuli jirno waan raaci jirnay wey fa nusiibu markaasaanu heli jirnay oon asiibi jirnay min aaniyati almushrikiina gaalada weelashoodaan wax ka heli jirnay wa asqiyatihim iyo weelashay wax ku cabbaan ayib fa nastamticu markaasaanu ku raaxaysan jirnay biha iyada nastamticu waan isticmaali jirnay wa ah, saasaa laga wadaa ile markaad intifaacsato somaada ku istimtaacin sida haalibka kelimada istimtaaca waxaa loo isticmaalaa shahawaadka inta badan loo isticmaala lakiin waxaa loo isticmaali karaa istimaal intifaac oo dhan baa loo isticmaali karaa fanastamticu markaasaanu intifaacsan jirnay baha iyada walaa yaciibu mana ceebayn jirin nebigu daalika arrinkaa alaynaa alayhim calayhim korkooda kuma ceebayn jirin saxaabada korkooda wey yani laguma eedayn jirin laguma maagi jirin iyo looma diidi jirin ayagoo isticmaalayana waa la arki jiray weelasha gaalada iyo weelasha waxay wax ku cabbaanayo waxaa wariyey axmedu axmed baa wariye abu daawuuda iyo abu daawuud baa wariye bu yidhi xadiidku waa xadiis sugan sheekh albani aleyh raxmat ullahi fi lirwa wuxuu leeyahay isnaadu saxiix sidoo kaleete waxaa sanadkiisa xoojiyey yani waxa weeye shee cabdiqaadir alarnaauud iyo shaciib alarnaauud intuba yani xadiidku waa xadiis sugan waa xadiis saxiixa wuxuuna faa'idaynayaa weelasha gaalada inay isticmaali jireen saxaabadu iyagoo nebiga la socda salawatu rabbi waslamu aleyh aan loona diidi jirin xadiidkaa wuxuu faa'ideeyey marka inay weelashoodu daahir yihiin soo saas maha ilan lama sheegin inay dhaqi jireen soo ma sharcigiina kuma eedaynin oo nebiguma diidin marka waxaa daliishan culimmada qabta gaalada weelashooda waa la isticmaali karaa nijaasana maaha wa can abi aclabata waxaa laga warin alhushani qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ya rasuul alla rasuulka ilaahayow innaa annagu biardi qawmin dad dhulkood baanu joognaa oon ku sugannahay ahli kitaabin kuwaasoo kitaab ehelkii ah kitaabtii hore la dejiyey dadkii loo soo dejiyey ah waa yahuud iyo nasaaro wey maana afa na'kulu ma cunaynaa marka fii aaniyatihim weelashooda dhexooda ma ku cunaynaa weelashooda wax ma ku cunnaa ma isticmaalna qaala nebigu wuxu uhi sal lla alay in wajadtum haddaad heshaan hayrahaa waxaan iyada ahayn weelal kale waay oo weelashaa gaalada aan ahayn haddaad heshaan falaa ta'kulu ha cunina fiiha dhexda ha ku cunina ka kaaftooma markaa weelal kale haddaad heli kartaan ka kaaftooma oo iska daaya ha isticmaalina fain lam tajiduu haddaydaan helin faqsiluuhaa dhaqa wa kuluu cuna fiiha dhexeeda ku cuna haddaad wax kala weydaan iska dhaqa markaana ku cuna muttafaqun calayhi saddexdii baa warisa ayib waliaxmeda axmed waxaa u sugnaaday wa abi daawuuda iyo abu daawuud waxaa u sugnaaday lafdigaa lafdiga ka yaro bedelan waay inna ardanaa buu yidhi abu aclaba dhulkanagu nebi allow ardu ahli kitaabin kitaab ehelkii dhul ay deggan yihiin waa dadkii kitaabka loo soo deji kutubta loo soo dejiyey dhulkoodaan wax ka degannahay wa innahum iyaguna ya'kuluuna waxay cunayaan laxma alkhinziiri bay cunaan doofaarka hilibkiisa wayashrabuuna waxay cabbaan alkhamra khamradana way cabbaan de weelashana isticmaalayaanna dee doofaarkii iyo khamradii bay ku isticmaalayaan fa kayfa sidee baanu nasnacu samaynaynaa biaaniyatihim weelashooda seen ku samaynaynaa wa quduurihim iyo dheryahooda quduurku waa jamcu qidrin qidriga waa weelka wax lagu karsado a ah, dheriga ama digsiga qaala wuxu uhi nabigu sal lay slam fain lam tajiduu haddaydaan helin hayrahaa waxaan iyada ahayn farxaduuhaa dhaqa bilmaa'i biyo ku dhaqa wadbakuu karsada fiiha dhexdeedana ku kariya washrabuu ku cabba Ah, dheryahana ku karsada weelashooda cabitaankana ku caba laakiin iska dhaqa markaad dhaqdaan kadib wlirmidiy waxaa u sugnaaday qaala wuxuu yidhi abu aclaba wlirmidiy waxaa u sugnaaday can abi aclaba qaala inuu yidhi abu aclaba su'ila waxaa la weydiiyey rasuulu sala allahu alayhi waalihi wasalam waxaa rasuulka la weydiiyey buu idhi can quduuri lmajuus majuusta oo dabcaabudka ah weelashooda waxaan u dheryahooda dheryahoodaan dhihi lahaa yaani digsiyadooda ay raashinka ku karsadaan kuwaasaa nabiga la weydiiyey faqala nebigu wuxu uhi sl ly slam anquuha daahiriya haslan dhaqitaan ku daahiriya ah, dhaqitaan iska dhaqa oo dhaqitaan ku nadiifiya wabakuu karsada fiihaa dhexdeeda ku karsada markaa kadib markaad iska dhaqdaan oo iska nadiifisaan ku karsada ayb xadiidkan tirmidi baa wariyey wakadalika waxa wariyay ibnu maajah waana xadiis saxiixa sida shekh albani caleh raxmat ullah uu tilmaamayo waa sugan yahay xadidka waxaan ujeeda lafdigan dambena waa sugan yahay oo tirmidi macnaha ayib xadiidkaasi abu thaclaba wuxuu faa'iidaynayaa weelasha gaalada in la yska dhaqo ayadoon la yska dhaqinna inaan lagu cunin oo lagu cabbi ayib waxaa deliishanaya culimmada qabta inay weelashoodu nijaaso yihiin qolana waxay leeyihiin xadiidka waxaa ku cad weelasha uu weyddiinayo ee nebigu iska dhaqa uu yidhi waa weelal khamro iyo doofaar loo isticmaalahay saas daraaddeed waa weelal khaasoo xadiidku ka hadlaya weelal khaasoo nijaaso loo isticmaalayay ayaa nebiga wax laga weyddiiyey jawaabtuu bixiyeyna iska dhaqay noqoto qolana waxay leeyihiin ma ahee sababka ha fiirinin adiga sababka ha fiirinin hadalka caamka ee nebiga fiiri gaal weelkiisu waa nijaas asaguna waa nijaas bay dheheen ka fogow warkaasi waa laysaga daba imaan doonaa dood baa geli doonta xadiistan qoloba dhinac bay u kacday lakiin waa la doonaa wa can anasin anas waxaa laga warin anna yahuudiyatan haweeney yahuudiyad ah anna yahuudiyan dheh nin yahuudiya ayaa daca nabiya nebiga u yeedhay sala allahu calayhi waaalihi wasalam ilaa khubsin buu ugu yeedhay kibis ama muxuu ahaayey <clears throat> ama rooti kibista iyo rootiga waxyaalaan burka laga sameeyo khubzi baa la wada dhaha ayib ilaa khubzin buu ugu yeedhay ilaa khubzi shaciirin dheh heed khubzigeed buu ugu yeedhay heed kibisteed ama rootigeed heeddu waa macnaha waxa weeyaan waa waa nooc soomaaliya inta badan laguma aqoonine laakiin waa nooc qamandidoo kale u yar eg waa hashiimada la cunaa ayib wa ihaalatin buu ugu yeedhay ilaa khubzi shaciirin shaciir kibisteed iyo wa ihaalatin iyoiyo xaydh sanikhatin oo isbeddeshay oo urtay ihaalada waxaa la yidhahdaa waa xaydha waa macnaha waxa weeye subagga fadhiya waay inta badan xoolaha hilibkiisa laga soo saaro waay iyo wa ihaalatin buu nebiga ugu yeedhay ninkaas yahuudigii xaydh oo sanikhatin isbeddeshay sanikhadana waxaa laga wadaa bimacnaa mutaqayira mudday taallayoo markaasay urkeedii baa isyaro beddelay fa ajaabahu markaasuu nebigu ajiibay yeedhiddii ninkaasi ugu yeedhay muuna diidina waa raacay nebigu sal alay waslam rawaxa wariye rawaha waxa wariye xadiidka axmedu axmed baa wariyey wuxuu yidhi sheekhu walihaalatu ihaalada waxaa la yidhahdaa alwadaku waa xaydha ihaalada iyo wadanka iyo xaydhaw wasanikhatu waxa weeyaan alsankhatu almutahayira ah, waa midda isbedeshay wa asanikha wasankha yani waxa u wazan wazankha saas midna qore wazankha oo zaay ah. ah waa isku mid way macana almutaayira waa midda isbedeshay wey manaa oo urkoodii yani urkeedu isbedelay xadiidkani waa xadiid shaad ah bi hada lafdi waa shaad waa daciif saas wey manaa sheekh albani caleyh raxmat ullah fi lirwa wuxuu ku tilmaamayaa lafdigan xadiidku inuu shaad yahay shuduudkuna laba meelood buu kaga jiraa horta cidda nebiga u yeedha yahuudi ma ahayn ee sida alfaadda kale saxiixa ay sugayso anna khayaatan bilmadiina nin dhartolo ah oo ree madiine ah ayuu ahaa lafdigaasaa sax amaa lafdiga yahuudiyan ah isagu waa shaado waa daciif meeshaa horta dacfi baa kaga jira meesha labaad ee xadiiska dacfiga kaga jira waxa weeye wa ihaalatin sanikha wixii nebiga loogu yeedhay inuu ahaa xaydh isbeddeshay iyo muxuu ahaaye khubsi inay ahaydna iyadana dacfi baa ku jiro waa shaad waxaana saxiixa lafdiga odhanaya nebiga waxaa loogu yeedhay cunto soo ma kala gedis cuntaa loogu yeedhay iyo xaydh urtay baa loogu yeedhay xaydh urtaydaasi waa shaad waa daciif cidda u yeedhay inuu yahuudi yahayna waa daciif sida sugani nin baa u yeedhay dhartolo ah wuxuuna ugu yeedhay cunto saasaa sugan saas way sidaasi marka la yidhaahdana xadiidku baabkan oo dhan calaaqaba la yeelan maayo aaniyatu ahli lkitaab xadiidku calaaqa la yeelan maayo maxaa yeelay ninka nebiga cuntada ugu yeedhay sal alla alay waslam muxuu yahay waa nin dhartoloo reer madiine ah gaal inuu yahay ma sugna waa midda labaade waxa loogu yeedhay inuu xaydh ahaana iyadana ma sugna xadiidku marka baabkan oo dhan buu ka baxaya lafdigaa la deliishanaya ee loo deliishanaya aaniyada gaalada in la isticmaali karana waxaanu nidhi waa lafdi shaad ah lafdiga yahuudiga maadaama uu shaad daciif yahay istidlaalkan iyo baabkan in lagu keenana waa daciif saas way xadiidku wuxuu sax ku yahay in nebiga sal alla alay slam uu yeedhay nin khayaad ah oo reer madiine ah cuntana uu ugu yeedhay nebiga sal lla alay waslam cuntadaana waxaa ku jiray qarci bahalka bocorka la yidhaha markaasaa wuxuu idhi nebigo waxaan arkay buu idhi aad u jecel eh, bahalkii qarcigaas maalintaas wixii ka dambaysayn haddaan anas ahay bocorka muxuu ahaayey waxyaabaha kaloo dhan waan ka jeclaa buuri markaan arkayba nebigo eryanahayoo muxuu ahaayey cuntadii kaloo dhan ba ka jeclaaday aniguna saas sababteed baan jeclaaday bule ayib xadiikaasi marka meel iska saar isaga isaga baabkan xidhiir lama leh sida saxiixa waqad saxa can nabiyi buu uhi sheekh waqad saxa waxaa asaxay can nabiyi nebiga waxaa ka asaxay sal lla alay wasalam alwuduu'u weysaysi min masaadati mushrikatin haweeney weel ay wadatay gaal ah haweeney gaal ah masaadadu waa weelasha biyaha lagu shubto iyadoo weynna way jirtaayoo awrta la saaro sida haamaha oo kale ah iyada oo yarna way jirtaa oo ubawayse ah marka weelashaa biyaha loo isticmaalaa masaadada la yidhahda waqad saxa waxaa asaxay buu yidhi can inabiyi waxaa ka asaxay sal allahu alayhi waaalih wasalam alwuduu'u weysaysi baa ka asaxay inuu ka weysaystay min masaadati mushrikatin haweenay gaal aweelay wadatoo biyo ugu jireen inuu nebigu ka weyse qaatay baa sugan buui oo asaxay oo nebiga ka asaxay salawatu rabbi waslamu caleyh xadiidka uu sheekhu tilmaamayo waa xadiis dheer oo bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiidi cimraan ibni xusayn waa xadiiskii nebiga iyo saxaabada oo safar ah xilli dambe ay seexdeen kadibna salaaddii subax ay ka tagtay barqinkii qoraxdu markay kululaatay un hurdada ka boodeen kadibna socda uu nebigu yuri sal lla lay slam ayagoo marka ooman oo rafaadsan ayaa waxaa soo martay haweenay neef geela u raran yahay oo laba haamood ay dhinacyaha ka saaran yihiin ayaduna ay dhex fadhido oo socota rag saxaabada ka mid oo nebigu uu diray ayaa marka haweenaydanoo ratiga wadata bay la kulmeen neefka geela wadata way qabteen marka nabal warran xaggee biyo noogu sokaysay yidhahdeen biyo waxaa idinku sokaysay bay tihi shalay xilligan meesha aan ka imid yaa biyo idinku sokaysay tihi taqriiban labiiyo toban saac wa meel aan ka soo socday baa biyo idinku sokaysay bas way soo kaxeeyeen soo bax bay dheheen nebigaan kuu geynaynaa markaasaa waxay tidhi ma midka saabiga loo yaqaanaa waa midkaad ula jeeday dheheen haa mayna dheheen lakin waxay dhi waa kaad ula jeedo ilan saasay gaaladu u taqaanay sooma saabi bay nabiga u yaqaaneen sal alla alay slam way soo kaxiyeen marka nabiga u keeneen salawaatu rabbi wasalamu calayh ratigii baa la fadhiisiiyey weelashii baa la furay dadkii baa laysugu yeedhay waa laga cabbay way ka dhaansadeen muxuu ahaayey waa laga noolaaday markay ka dhargeen bay haamaheediiyo sidii u buuxa weelashiioo sidii u buuxay siiyeen saas maanaa waxba iskama dhigin markaasu wuxuu ku yidhi nebigu sal lla lay slam weelashaadii biyahaagii waxba maanaan kaa isticmaalini ilaahay baase waraabiye hamaaga qaadaa lagu yidhi hortigeedii bay raratay wuxuu nebigu amray sal alla lay wasalam cuntona isugu soo dardara buu yidhi cuntooyin ay haysteenoo waxoogaa oo kala gedgedisan bay isugu dardareen intiina way siiyeen ayadoo biyaheediina wadata cuntana wadata oo faraqa loo buuxiyey bay tagtay reerkoodii bay u tagtay dadkay u socotay markaasaa waxay tidhi maanta waxaan soo arkay bay tiri ama adduunka ninkii ugu saaxirsanaa baan soo arkay bay tiri ama ninkaan soo arkay nebi buu ahaa bay tiri wax ka ma leh meeshii bay marka tagtay oo adigu saxaabadii dhulkii reerkoodu ay deganaayeen bay ku duuleen oo duulaan ku tageen reerkii marka ayadu ay ka dhalatay duulaan dagaal laguma qaadina waa laga warwareegay dhinacyahaa laga maray oo qabaa'il kalaa la weeraray oo kuwo kalaa lagu dhuftay oo ayagii dhinacyaha laga maray markaase waxay tidhi u um malayn maayo bay tihi wax kale laydinkama wareegaysanahaye waa uun sababtii iyo wixiina dhex maray weeye war islaamnimada qaatay ku tidhi reerkii waa ka yeelanoo way islaameen gabadh reerkooda uga uga fiican weligiin maarta sidii bay reer kusoo islaameen meesha marka waxaa ku jiraay waxa weeye xadiidkaasi qisadaa dheer buu ku yimi waana xadiidu cimraan ibnu xusayne eh. laakiin kuma soo aroorin xadiidka dhexdiisa inuu nebigu ka weyse qaatay gabadha biyaheeda soo ma maxaa sheekhu uu yidhi waqad saxa can اnabiyi alwuduu'u qisada dhammaanteed kuma jirto inuu nebigu ka wayse qaatay biyaha laakiin qisada maxaa ku jira inay ka cabbeen in xataa nin janaabo qabay inta biyihii wax laga siiyey layidhi kusoo qabays kusoo kusoo qabayso laakiin inuu nebigu ka wayse qaatay ma jirto saas daraaddeed waxaa la dhihi lafdigaa uu sheekhu cabbiray waa wahmi waa ismoodsiis baa la dhihi laakiin qisadu way jirtaa in biyaheedii la isticmaalayna waa jirtaa laakiin nebigu kuma weysaysanin ma sugnaanin inuu ku weysaystay saas manaa ayb guud ahaan guud ahaan xadiidka qaabka uu sheekhu u daliishanayo daliil waa u yahay oo dee haweenay gaal ah oo weel wadata oo biyo ugu jiraan biyaheedii in la cabbo oo la isticmaalo oo nin janaabo qaba ka qabaysto maxay ku tusi soo weelasheedu inay daahir yihiin maaha marka biyaheeduna daahir yihiin intaa uu maqsuudku yahay waa sax waana loo daliishan xadiidka inay gaaladu yacni weelashoodu aysan nijaaso ahayn waxaa ku jirana ayna nijaaso ahayn iyaguna ayna nijaaso ahayn wa can cumara cumar waxaa ka sugan alwuduu'u weysaysi baa ka sugan min jarati nasraaniyatin haweenay nasraaniyad ah weel ay wadatay jarra ay wadatay ashuun ay wadatay inuu ka weysaystay cumar ayaa sugan ayaa macnaha waxa weye laga wariya cumar waxaa soo saaray aharka cumar bnu khataab radia allahu canhu haweenay nasraaniyadoo gaal ah weel ay wadatay iyo ashuun ay wadato biyo ugu jireen inuu ka weyse qaatay aharkaasi waa sugan yahay cumar waa ka sugan yahay waxaana soo saaray alimaamu shaafici fi lum ariiqiisana bayhaqi baa ku wariyey wa kadalika waxaa soo saaray ibnu mundir ayaa isaguna wariyey sanadkiisuna waa saxiix aarka isaga axaadiistaasi qaarna ay kutusayaan weelashii gaalada ha layska dhaqo qaarna ay kutusayaan in la isticmaala iyadoon layska dhaqin waxay keentay inay culimmadu masalada isku khilaafaan sheekhu muxuu yidhi marka imaamka iyo sheekha mu'alifka isaga ra'yigiisa iyo sida uu masalada u tawjiihiyay waa ka marka waqad dahaba way tageen buu yidhi bacdu ahli lcilmi culimmada qaarkood waxay ku tageen ila almanci reebid iyo diidday ku tageen la reebo min isticmaali aaniyati alkufaar gaalada weelashooda in la isticmaalo arrintaa in la diidoo la reebo ayay culimmada qaarkood ku tageen xataa tuqsala ilaa laga dhaqo idaa kaanuu markay yihiin way gaaladaas min cid laa tubaaxu aan la bannaynin dabiixatuhu gawrac neefku gowracay aan la bannaynaynin gaalada weelasha iska leh hadday yihiin kuwii waxay gowracaan uusan noo bannaanayn weelashooda waa la iska dhaqi oo waa kuwee kuwaas yay dabiixadoodu noo bannaanta ahlulkitaabka soo maha a ah, yahuudiya nasaarada wuxuu ka wadaa waxaan yahuudiya nasaaro ahayn weelashooda ha la yska dhaqo maxaa yeelay gawracoodu xalaal maaha ah lkhinziir buu muujisanaya doofaarka hilibkiisa cunitaankiisuu muujisanayaa mutamakinan xaal uu yahay mid makansaday minhu cunidda laxmulkhinsiirkuu makansaday yacni waxa weeye awood taamuu u leeyahay ma baqayo wax kama reebayo bimacnaa waxa weeyaan meel wuxuu degan yahay uu xor ku yaho u madax bannaan yahay cunitaanka doofaarka ama dawlad nasaaruu hoos yimaadaa ama dhul wuxuu hoos yimaadaa nasaaradu ka taliso ama muxuu cidibo ayna ka talinin maamul islaam oo u diida ama cid ka hor istaagta male waa nasraani laakiin doofaarkuu cunaa meel uu ku cuni karuuna joogaa soo ma waana mutamakinoo cid uduudi karta ma jirto meel noocaasuu joogaa asaguna wuxuu la mid yahay kuwa la diiday in weelashooda la isticmaalo ilaa la iska dhaqo soo ma ayib muxuu yahuudda u odhan waayey wakadalika man kaana min annasaara walyahuud muxuu dhihi waayey yaa cilladaa garan kara ya ya yahuuddu maba cuntaba doofaarka saas maanaa yahuuddu doofaarka ma cunto doofaarka kristan baa cuna amaa yahuudda agtooda xaaraan buu ka yahay saas maanaa saas daraaddeed baa marka caalamka aad diyaaradaha iyo raacayso hadda way barteen sharikaadka dayraanka ee caalamka ee muslimiintay barteen marka markaad safraysooo kaleeto hilib musli waxaad dalbanaysaa cunto muslim laakiin intaynan baranin ka hor waxaa la dalban jiro muslimiintu ay ku mari jireen yani hilibka yahuudda juushka ah, ayaaayaad lagu dalban jiray markaad marayso maxaa yeelay xagga xalaalnimada way uga dhow yihiin nasaarada saas maanaa waxyaalo badanoo nasaaradu qasatoy cunto ayayna yahuudda cunin ayib oo doofaarkaasi ka mid saas daraaddeed sheekhu wuxu uhi wakadalika waxaa la mida kuwaa hore ee dabiixadoodu aynan inoo bannaanayn weelashoodana in la isticmaalo la mancinayo kadalika kuwa hore waxaa la mida man kaana ciddii ahaaday min annasaara xaaluu ka mid yaha bimawdicin meel buu joogaa mutadaahiran xaaluu yahay mid muujisanaya fiihi meesha dhexdeeda biakli laxmi lkhinziiri mutamakinan xaaluu yahay mid makansaday minhu cunitaankiisa aw amase yadbaxu wuxuu gowracaa bisinni buu ku gowracaa muxuu ahaayey iliga wadufri iyo ciddida iyo wanaxwi dalika wixii la mida ama waa nasraani laakiin mushkiladiisu waxa waaye muxuu ahaayey mindi wax kuma gowracee wuxuu qaataa ciddi ama wuxuu wax ku gowracaa muxuu ahaayey ilig tii xadiiska inoogu imaan doontaa laanna nebigu sal alla alay waslam markuu reebay ciddida waxaa ku gowracina iligana waxaa ku gowracanayaan lafta iyo waxaa laga wadaa ciddida maxaa yeelay nebigu wuxu uhi sal alla alay waslam muxuu ahaayey ama الsinu facadmun waama الظufru famud alxabasha somaan xadiiskii a waxaa loo diiday iligu waa mindida mxuu muxuu ahaayey waa laf lafna in wax lagu gowraco lama ogola amaa cididu waa mindida xabashida buu nabi ur sal lla alay slam yani nasaarada xabashidu nasaar ahayn soo ma marka nasraanigu hadduu labadaa mid ka mida ah wax ku gowraco gowraca sidaa ku sameeyo ayadana weelashiisa waa la mancin wa annahu laa ba'sa dhib male buuhi sheekhu biaaniyati man siwaahum intaa wixii ka soo hadhay weelashoodu dhib male buuhi jamcan kulmin baan saa u leenahay bidalika arrinkaa lagu kulminayo bayna alaxaadiidi axaadiista dhexdooda lagu kulminayo sheekhu culimmadaa wuxuu ka soo guuriyey adiga marka warka laysugeeyo waxa waaye yahuudda ama nasaaradu qaab shareecadu aynan ogolayn hadday wax u gowracayaan ama shay aynan shareecadu ogolaynba wax ku gowracayaan iyo wixii aan yahuudiya nasaaro ahayn oo gaalada kale kalea isku dar intaa ah. weelashooda lama isticmaali karo waana nijaaso waana in layska dhaqo axaadiistii iska dhaqalahaydna kuwaasay ku saabsantah dadka kalee soo hadhay yaa soo hadhay waxaa soo hadhay yahuud iyo nasaaro aan doofaar cunin hadday wax gowracayaanna si saxa wax ku gowraca qolyahaasi weelashooda waxba laazim maaha in layska dhaqee iyadoon layska dhaqin baa la isticmaali karaa taana waxaa ku fadhida axaadiistii tusaysay in weelashooda la isticmaali karo sidaasaan axaadiista ku kulminaynaa qolona xagga horaan ku xambaarayna qolona halkanaan ku xambaarayna saasuu imaamku sheekhu ka soo guuriyey culimada qaarkood wuxuu yidhi sheekh wastaxabba waxay jeclaysteen bacduhum culimmada qaarkood waxay jeclaysteen hasla alkulli dhammaan in la dhaqo a qaar culimmada ka mida ah waxay yidhahdeen war ha kala qaadqaadine ma yuhuudi ha noqdo ama nasraani ha noqdo ama doofaar ha cuno ama yuusan cunini horta ka dhiga sunno ka dhiga in layska dhaqo xataa waajib bayaysan noqonine laakiin sunno sida fiican in layska dhaqawa gaal oo dhanba lixadiii xasan ibni caliyin bay u deliishadeen radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi xafidtu waxaan xifdiyey buuhi min rasuuli illaahi sala allahu alayhi waaalih wasalam nebigan waxaan ka xifdiyey inuu yidhi dac ka tag maa yariibuka maa yuriibuka wixii ku shaki gelinaya isaga tag ilaa maa laa yuriibuka waxaan ku shaki gelinayninna aad xaggiisa wixii shaki kaa galo waxan ma weelashoodu mise nijaaso ma aha shaki baa ku jira calaa aqali taqdiir shaki la'aan ma ah. maadaama shaki ku jiro xadiidkii xasanoo wixii shaki ku jira isaga tag waxaan shaki lahaynoo cad aada taasay deliishadeenoo iska dhaq laba gooraba ra waxaa wariyey xadiidka axmedu axmed baa wari wanasaa'iyi watirmidiyi wasaxaxahu tirmidi wuu saxiixiyey waana xadiid saxiixa wey xadiidkaa isagaa macna warka murtidiisa sidaasi sheekhu isu uu uga soo guuriyey culimmada qaar ka mida qaar baa isku waafajiyey culimmada qaar ka mida waxay leeyihiin gaalada iyo weelashoodu asalkoodu waa inay daahir yihiin wixii nijaase lagu arko umbaa la yska dhaqay wixii aadan nijaase ku ogayn inaad iska dhaqdaa fiican laakiin laazim ma ah xaggeen ka qaadanaynaa nebigu sal la alay slam isagoon iska dhaqin buu isticmaalay haweenayduna nasraaniyadna ma ahayn ee yahuudiyadna ma ahayn weelkeediina wuu isticmaalay xadiidka axmedee hore cumuum buu ku tusayaa sidaas daraaddeed in layska dhaqo way fiican tahay laakiin laazim maaha wixii nijaase lagu og yahay isaga in layska dhaqo waa laazim wixii aan nijaase lagu ogeyn asalku waa inuu daahir yahay sidaasay marayaan waana ra'yiga jamaahiirta culimmadu ay qabaan maxaa yeelay allah tabaaraka wa tacaala muxuu ahaayey eh, khaasatan ahlulkitaabka ahlulkitaabka waxay gowraceenna waa laynoo ogolaaday bishuruud dumarkooda inaan guursan karnana waa laynoo ogolaaday bishuruud weelashoodana waa la isticmaali jiray calaa hada alasaas in axaadiista amraysa iska dhaqana lagu xambaaro istixbaab iyo sida sunnada ah axaadiista diidaysa axaadiista ogolaanaysana lagu xambaaro cala aljawaas iyo bannaani dariiqaana waa dariiq ay bacdu lmuxaqiqiin marayaano macnaha lagu jamcinayo qaarna waxay leeyihiin eh, sidaa hadda sheekhu tilmaamay wixii weelale markaa laisleeyahy nijaas bay u isticmaalaan unbaa xukumkan qaadanaya wixii aan layslahayn ama aan lagu ogeyn nijaaso xukumka ma qaadanayaan adiga siyaabahaasaa lagu wajahayaa warka murtidiisu waxa weeye haddaad iska ilaalin kartana iska ilaali weelashooda maqaayadahooda cuntadooda haddaad iska ilaalin kartana iska ilaali haddaad weelashooda ka maarmi weydana iska dhaq haddii aad muxuu ahaayey sida xadiiskan soo marnay marka aad ka maarmi weydo ama waxaad ku bedelatada aad weydana wax maanica ma jiro haddii markaa wax nijaasa aadan ku ogeyn saasaa macnaha lagu jamcinaya fadal aadansha abwaabu axkaami takhali xaaja gudashada axkaamteedii baababkeedii waa takhaliga waxaa la yidhahdaa cidlaysiga markaad cidlowdo waxaana laga wadaa markaad u cidlowdood u keliyaysato inaad xaajo gudato kaadi ama saxaro ama wixii xaajaadka ibni aadamka ayb baabu maa yaquulu wuxuu yidhaahdaodhanaya ayuu baab yahay almutakhallii midka xaajo gudanaya cinda dukhuulihi markuu gelayo meeshuu ku xaajo gudanayay wa khuruujihi iyo markuu soo baxayo muxuu ku hadlayaa markuu xaajo gudanayo muxuu akhrinayaa markuu sii gelayo musqusha markuuse soo baxayo muxuu ahrinaya ayib yani khalaaga markuu gelayo xadiidkii horen soo marnay xadiidkii baabkii hore xadiidka eh, riwaayada abu haclaba xadiidkiisa inahum ya'kuluuna laxma alkhinziira wayashrabuuna alkhamra lafdigaa waxaa loo deliishadaa nijaasada doofaarka waa laysla ogol yahay aayadda qur-aankuna waa tilmaantay waxaa kaloo loo deliishadaa khamrada nijaasanimadeeda waana ra'yiga jumhuurta khilaaf baana ku jira ayb can anas ibni malikin qaala wuxuu uhi kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi waaalih wasalam idaa goortii dakhala uu galo alkhalaa'a meesha uu ku xaaja gudanayo ku cidlaysanayo qaala mid yidhahduu ah idaa dakhala khala ma markuu galaa oo ja uu dhex galaa maya saa lagama wado idaa dakhala alkhala'a idaa araada an yadkhula alkhala'a waay sidaana waxaa lafdiga u cabiray alimaamu albukhaari fi aladab almufrad saas macnaha idaa dakhala idaa araada markuu doono wey an yadkhula alkhala'a mar inuu musqusha galo ama meesha ku xaja gudanaya macnaheedu waxa weeye doonidda markaad doonayso sii gelaysa waay ee markaad dhex istaagto maaha Ah, qur-aanka laftiisa macnahaas yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum ma markaad salaadda u istaagtaa la weysiistaa ya maya waxaa laga wadaa idaa aaradtum an taquumuu ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waay markaad rabto inaad salaadda tukataad soo weysiisani marka macnahaas wey manaha idaa dakhala alkhala qaala nabigu wuxuu dhihi jiray sal lla alay waslam allahuma allahayow innii anigu acuudu magangeli bika adaanku magangeli min alkhubusi shayaadiinta kuwooda labka ah ayaan kaa magangeli waalkhabaa'isi iyo kuwooda dhadiga ah khubusku waa jamcu khabiis waana shayaadiinta labka ah waalkhabaa'isna waa jamcu khabiisa waana shaydaanadda dhadiga ah marka shayaadiinta kuwooda labka iyo kuwooda dhadiga baan allow magankaaga ah iga ilaali rawahu ljamacatu jamaacadii baa wariyey cillada keenaysa waxa weeye in laga magangalo meesha musqulahe lagu xaajo guto sida nebigu sheegay sal alay wasalam shayaadiintaa degta jinka iyo shayaadiinta iyo meelaha wasakaysan bay degaan inta badan ayib saas daraaddeed ayagoo meesha ku jira haddaad ugu gasho hadde waxa weeye waxaa laga yaabaa un inay uun muxuu ahaaye ama laad ama tantoomo ama feer kugu dhuftaan kadib maan maalinta dambe lagaa dhex hadlo war xaggee laga raacay dee bisinkii baad allowda soo ma xirsi waay allahuma inii acuudu bika min alkhubusi walkhaba'is wixii meeshan degan baan ilaahu magankaaga ah oo dad shayaadiintaas labkooda iyo dhadigood waxaa kaloo xadiid caliyin oo marfuuca oo ibnu maaja uu soo saaray saxiixa ku sugan nebigu inuu yidhi sal alay slam satru maa bayna aljinni wa cawraati bani aadam idaa dakhala alkhala an yaquula bismi اllah ibni aadamku eh, markuu xaajo gudanayo cawradiisa iyo jinka waxaa kala astura inuu yidhaahdo bismi illaah malaayada jimankan iyo waxaan meesha degan markaad bismi dhahdood musqusha gasho cawradaadaba ma arkayaan waad asturanta bismi ku asturaysa laakiin haddaad uun iska fadhiisato ood iska gasho dee waa lagu daawani shayaadiintaasaa ku daawan soo ma marka yaan lagu daawanayn is astur bismi illahi daa halmaami walisaciid ibni mansuurin waxaa u sugnaaday fii sunanihi walisaciid ibni mansuurin fii sunanihi waxaa uu sugnaaday oo uu ku wariyey kaana wuxuu ahaa nebigu yaquulu mid yidhaahda bismi magaca allahn ku geli waa allahuma allahyow innii anigu acuudu waan magan geli bikan adigan ku magan geli min alkhubusi waalkhabaa'is shayaadiinta kuwooda labka iyo kuwooda dhadigaaba magan baan kaaga ayib xadiidkaa saciid ibni mansuur riwaayadiisaasi waxay ku dartay bismi xadiidka hore allahuma inii soo maahayd bismi illaahina kadnan baa ku daray waana sugan tahay xadiidkaas cali cinda ibni maajahna waa ku sugan tahay wakadalika xaafid ibnu xajar fii fatxi ilbaari macmari nin la yidhahdaba wuxuu leeyahay wuxuu soo saaray lafdi dhahaya uu nebigu amray sal alla alay waslam ida dakhaltum alkhala'a faquluu bismi اllah acuudu biاllahi min alkhubuثi wاlkhaba'if bismi illaahida dhaha oo waa laga hormarinaya macnaha iyadoo amarna way soo arortay buu ley xadiidkaasi wuxuu leeyahay isnaaduhu calaa sharti muslim buu xaafid ku leeyahay marka lafdiga bismi illaahina waa sugan yahay in laga hormariyo oo bismi illaah allahuma inii acuudu bika min alkhubuثi wاlkhaba'id saas macna wacan caaishata radi allahu tacala canha qaalad waxay tidhi kaana الnabiyu nebigu wuxuu ahaa sala اllahu alayhi waalihi wasalam idaa goortii kharaja uu baxo min alkhalaa'i musqusha markuu ka soo baxo iyo meeshuu ku xaaja gudanayo qaala mid yidhaahda ayuu ahaa gufraanaka dembi dhaafkaagana allow ku weydiisan as'aluka gufraanaka ama atlubu gufraanaka saas way macnaha allow dembi dhaafkaagaan ku weydiisan buu dhihi jiray rawa waxaa wariyay alhamsatu shantii baa warisay ila anasaa'iya nasaa'i mooye waxaa saxiixiyey xaakim abu xaatim ibnu khusayma xadiidka raggaas oo dhan baa yaani yaa saxiixinaya waana xadiis sugan wa musqusha marka laga soo baxo halkaa xadiid baa ku sugan duca la akhrinayo ama dikri la akhrinayo gufraanaka axaadiista kalee soo aroortay oo dhan waa wada daciif wax kaloo ku sugan ma jiro marka musqusha laga soo baxo ufraanag culimada qaarkood waxay isweydiiyeen nebigu sal alla alay wasalam markuu musqusha ka soo baxo ama xaaje gudadka ka soo baxo khufraanaka inuu yahay munaasabadda khufraanaka dembi baan ku weydiisan munaasabadday la leedahay maxay tahay culimada qaar waxay tilmaameen oo yidhaahdeen intuu xaajada u fadhiyey ayuu wuxuu ka tegey ilaahay xusidiisa lanna kaana yadkuru llaha calaa kulli axyaanihi wakhtigiisao dhan buu ilahay xusi jiray intuu xaajada u fadhiyo marka yaa loo diiday inuu ilaahay xuso marka taasuu ilaahay dembidhaaf ka weydiisanayaayo gufraanaka allow dembidhaaf baan ku weydiisan sidaa culimmada qaar baa ku fasiray qaar waxay yidhahdeen ma ahee gufraanaka munaasabaday la leedahay ka soo bixidda xaaja gudadka waxa weeye ruuxu markuu xaaja xaajadu ka timaado kaadida ama saxaradu ka timaado nicmo weyn buu ilaahay u galay soo saas ma wax yar hadday kugu xidhanto cir er iyo dhul waabad kadeedmin soo maha wax yar hadday kugu xidhanto allihii iga keenay nicmadaa shukrigeedana aana gudan karin ilaahuw taasaan dambi dhaaf kaa weydiisanaya gufraanaka munaasabaddaa iyo macnahaana culimmada qaar ka mid a ah muujiyey ayib wa anasin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa culimmada qaarkood waxay leeyihin xadiidka horen hadda tilmaamaynay marka la dhahayo dikrigan waa marka la sii gelayo musqusha ama xameesha lagu xaaja gudanayo laakiin waxa la isweydiiyey oo dee hadday meeshuba meel bannaan iska tahayna oyna musqul iyo meel la galaba ahayne bannaan baabaad iskaga xaaja gudanaysaa ama geed hoostii ama muxuu ahaay meel mus ah ilaan dadku musqul ma wada haystaan marka goormuu dhahayaa marka waxay leeyihiin culimmadu jamaahiirtoodu ay qabaan markuu marada xayto ilaan markaa meel laga tilaabsanoo lasii gelayo ma jiri ah markaad marada xaydanayso markaasaad dhihi allahuma ini acuuduka bismi ayb wacan anasin radi allahu canhu qaala wuxu uhi kaana nebiyu nebigu wuxu aha sal alay slam idaa goortii kharaja uu baxo min alkhalaa'i meelaha meesha lagu xaaja guto iyo masqusha markuu ka soo baxo qaala mid yidhaahduu ahaa alxamdu lilah mahad ilaahay baa iska leh alladii allahaasoo adhaba tagsiiyey cannii aniga xaggayga aladaa dhibkii iga tagsiiyey oo caafaanii i caafiyey ah, wixii igu hadhayna caafimaad igu siiyey wixii dhibka ahaana iga soo saaray allahaasaa mahad iyo ammaan iskale rawa waxaa wariyey ibnu maajah baa wariyey waa daciif somaynaan soo dhin ghufraanaka unbaa ka sugan lafdigani waa daciif sida sida uu leeyahay alimaam albuusiiri fii misbaaxi zajaaja ama zujaaja waa xadiid daciif lafdigaasina ma asixin maxaa yeele waxaa ku jira nin yidhaahdo ismaaciil ibnu muslimin ilmaki oo la ogol yahay inuu daciif yahay ninkaasaa ku jira saas daraaddeed waa daciif waxaana daciifiyey sidoo kale sheikh اlalbani fi lirwa daraqutnina wuxuu leeyahay xadiiثun hayru maxfuud marka ma sugna lafdigaasi laakiin halka lafdiga sugan masquusha marka laga soo baxo waa gufraanaka un wixii kale ma sugna hada bilahi towfiiq w sal اllahuma slm ala nabiyina mxamedi wala alih w saxbi wslm